أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka saddex iyo labaatanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waxaa inoogu dembeeyey mawduuca ku saabsan e, ictidaalka rukuucda laga toosaayo ee la yska taagaayo iyo waxa la odhanaayo xadiiska tobnaad ee baabkaa ku soo arooray sheikhu wuxuu yidhi raximah allah rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow istajib aqbal ducada walaka alxamdu adigoo quru kuu sugnaaday mahadnaqu xamdan ay axmaduka xamdan waxaan ku mahadinayaa mahadnaq mahadnaqaasoo kasiiran fara badan mahadnaqaasoo tayiban wanaagsan mahadnaqaasoo mubaarakan la barakeeyey fiihi isaga gudihiisa la barakeeyey riwaayo kalena waxay sheegaysaa inuu odhan jiray mubaarakan calayhi mid la barakeeyey ahaaday baaraka mar fii bay ku tacadidaa marna calaa bay ku tacadidaa mar laan bay ku tacadidaa marna sideedaabay u gaadhaayoo mutacaddi ay u noqotaa nafsigeeda markaa saas aawadeed baa marna calaa lagu gudbiyey marna fii lagu gudbiyey kamaa yuxibu wa yardaa waxaan ku mahadnaqayaa mahadnaq kamaa yuxibbu rabbuna la mida jacaylkuu jecel yahay yacni siduu jecel yahay markaa yacni markaa mahad ku sugan rabbanaa rabbigayo jecel yahay wayardaa uu ka raallida yahay qaalahu rajulun sidaa waxaa yidhi nin saxaabada ka mida ayaa yidhi oo xadiidku marka hore wuxuu ku saabsanaa nebiga takriirkiisii buu ahaaye ma aha qowlkiisii oo nin saxaabiyaa ah sidan markaa yidhi nebiguna sala allahu alayh wasalam waa maqlay saxaabigaasi markii ictidaalka uu ku sugnaa inuu sidaa yidhi rabbana walaka alxamdu xamdan kasiiran tayiban mubaarakan fiih kama yuxibu rabbuna wayardaa mubaarakan calayhina waa loo soo naqliyey qaalahu sidaa waxaa yidhi rajulun nin baa yidhi saxaabada ka mida ninkaasoo kaana ahaa yusallii mid tukanaya wara'ahu nebiga sala allahu alayh wasalam dabadiisa mid ku tukanaya ahaaday sala allahu alayh wasalam bacdamaa rafaca markuu sare u qaaday dabadeed sala allahu alayh wasalama nebigu uu sare u qaaday ra'sahu madaxiisa uu sare uga qaaday min arakcati rukuucda uu sare uga qaaday oo wa qaala uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam samica allahu liman xamidah samica allahu liman xamidana uu yidhi ayuu ninkaasi markuu istaagay waxa uu yidhi ou ictidaalay rabbanaa walaka alxamdu ilaa aakhirih falama insarafa markuu ka soo gadoomo ka soo baxay rasuulullahi sala allahu alay slam rasuulkii ilaahay salaaddii qaala wuxuu yidhi mari mutakallimu kumuu ahaa kii hadlaayey aanifan haddeerkii hadlaayey bimacnaa sare u qaaday codkaa loo jeedaaye rabbanaa walaka alxamdu ilaa aakhirih yidhi fa qaala arajulu wuxuu yidhi ninkii ana yaa rasuul allah anigu ahaa rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam laqad ra'aytu xaqiiqe waxaan arkay bidcatan wa halaathiina malakan dhowr iyo soddon malag baan arkay dhowr iyo soddonkaa malagoo yabtadiruunaha u kala degdegaaya waxay u kala degdegayeen ayuhum yaktubuhaa yacnii koodeebaa qoraaya kelmaddaa qoraya awalan marka ugu horraysa keebaa horraan qoraya taasay u kala beratamayeen xadiiskana waxaa soo wariyey maalik iyo bukhaari iyo abu daawuud baa soo wariyey marka waxaa laga qaadanayaa rabbanaa walaka alxamdu ziyaadadaa in lagu daraa inay mashruuc tahay oo mid bannaan tahay waayo nebigu sala allahu alay wasalam waxa uu yidhaahdo iyo waxa uu taqriiriyo ama ammaanaa isku mid weeyo mid waliba waa xujo waxay ka mid tahay aqsaamtii sunnaday ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa marmar aan badnay inay dhici jirtay saxaabadu iyagoo ma'muumiin ah in wakhtiyada qaarkood cod ku sare uga kici jiray laakiin taasina waxayd calaa sabiili nudrah naadirnimay ahaydoo mid joogtaa amay ah ahayne marmar dhifay dhici jirtay waxaa kaloo laga qaadanayaa bidcatan wa halaasiina in la odhan karo oo culammada carabiyada qaarkood baa waxay yidhaahdeen bidco waxaa loo isticmaalaa dhowr iyo labaatanka iyo dhowr iyo tobanka oo bidcatan wa cishriina iyo bidcata cashara waa la yidhaahdaa laakiin wixii ka badan oo cuquudda ziyaadada dheer marka la sheegayo lama yidhaahdo bidcatan wa halaasiin oo kale lama yidhaahdo yacni markaa sidaas iyadaa lama yidhaahdo bay yidhahdeen xadiidkani wuxuu xujo u yahay culammada bannaynaysa odhanaya bidco in la isticmaalo kuma gaar aha markay laysku cadfaayo bidcatan wa cishriina kuma gaar aha ee bidcatan wa halaasiinna waa la isticmaali karaa mas'alada carabiyada xuju u yahay xadiidku wuxuu kaloo xadiiska markaa laga qaadanayaa xujo ku yahay oo laga daliishanayaa xasanaadka qaarkood inay dhacdo cidaan malaa'igtii katabada ahayn inay doonaan inay qoraan oo ay qoraan inay dhacdo xadiiskan laftiisa waa laga qaadanaya waayo dhowr iyo soddon gan malag ma aha markaysagaa labadii malag ee markaa kaatibiinta ahaaye acmaasha markaa qoraayo qofku u samaynaayo haddana waxay dooneen mid waliba inuu qoro ayuu markaa doono isagu horaan qoro idaalatu hada alqiyaami kan dheeraynta la dheeraynayo alqiyaami istaagga a ah dheeraynta la dheeraynaayo wa wujuubulidmi'naani in lagu xasilaa inay waajib tahay fiihi qiyaamkaa gudihiisa in lagu xasilaana inay waajib tahay mas'alada caynkaasuu sheikhu halkanna kaga hadlayaa raximahu llahu raxmatan waasica wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yajcalu mid ka yeelaa qiyaamahu istaaggiisa haadaa kan ah qariiban mid ku dhow min rukuucihi rukuucdiisa mid ku dhow ayuu ka yeeli jiray kamaa taqaddama sidii soo hormartay oo istaagga uu ka toosaayo rukuucda uu ka toosaayee iska taagaayo nebigu sala allahu alayh wasallam waa dheerayn jiray ilaa dherarkaasi uu noqdo mid kuba dhow muddaduu rukuucsanaa bal kaana yaquumu ka soo guurtaase wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasallam yaquumu mid istaaga buu ahaa axyaanan marmarka qaarkood ictidaalkii baa loo jeedaaye xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo alqaa'ilu kii odhan jiray uu ka yidhaahdo qad nasiya xaqiiqee waa ilaawe waxaa loo jeedaa salaadda gudaheedii dee kuma hadlaayo takallum caadiya hadli maayee waxaa laga tilmaamayaa nafsaddiisiiyo cindigiisa ama qalbigiisuu iska odhanaya war mala waa ilaawe wuxuu sidaa isu odhan jiray min tuuli maa yaquumu inta uu istaagayo uu taagnaanayo nebigu sala allahu caleyh wasalam dheeraantay dheer tahay daraaddeed ayuu ruuxu isuga odhanayey war malaa waa ilaawe xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey iyo imaam axmed wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaamuru mid amra buu ahaa bilitminaani fiihi in ictidaalka ama istaagga rukuucda laga toosay ee la iska taagay in lagu xasilo ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam amri jiray faqaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam lilmusii'i salaatahu kii xumeeyey wuxuu ku yidhi salaatahu salaaddiisa xumeeyey humma rfac intaa dabeed sare u qaad ra'saka madaxaaga sare u qaad xataa tactadila qaa'ima ilamaa iyo aad iska taagayso xaalaad tahay mid taagan oo fa ya'khuda uu markaa qaadanayo kullu cadmin laf kastaaba ma akhadahu meesha ay qaadanaysa ay qaadanayso bimacnaa xubin weliba halkeedii ay ku noqonayso wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd wa idaa rafacta markaad sare u qaaddo madaxaaga fa aqim toosi sulbaka dhabarkaaga toosi oo si qumman isu taag warfac sare u qaad raasaka madaxaagana sare u qaad xataa tarjica alcidaamu ilaa mafaasiliha ilama iyo ay ku noqonayso alcidaamu lafuha ay ku noqonayaan ilaa mafaasiliha xubnahoodii laf waliba uu ku noqonaayo oo lafta kale halku kala kulmaysay lafteedii kale ay ku noqonayso oo lafaha dhabarkuna yacni markaa sidoodii ay isu haysteen ee ay isugu jireen ay u noqonayaan xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey jumlada hore ee xadiidka ka mid a ayay soo wariyeen amaa zawaa'idda dambe waxaa soo wariyey mashaayikhda uu sheikhu inoo sheegayo imaam axmed iyo shaafici iyo xaakimi ay ka mid yihiin daarimi wa dakara waa sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam lahu kii salaadda xumeeyey buu u sheegay annahu shaaniye laa tatimmu inayna dhammaystirmayn salaatun salaadii inaynay dhammaystirmaynin liaxadin cidnaba aynay u dhammaystirmayn ciddaasoo min annaasi dadka ka mid ah idaa lam yafcal dalika haddaanu sidaa yeelin aanu dhabarkana sidaa u toosin si fiican isu taagin xubin walibaan halkeedii ku noqon wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid yidhaahdaa laa yanduru allahu caza wajal laa yanduru allaahu ma eegaayo ilaahay oo aragti raxmadeed ku eegi maayo caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne ilaa salaati cabdin addoon salaaddii eegi maayo addoonkaasoo laa yuqiimu aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa aan toosinay waxaanu dhabarkiisa toosinaynin bayna rukuuciha rukuucda dhexdeeda iyo wa sujuudihaa sujuuddeeda dhexdeeda bimacnaa salaada rukuucdeeda iyo sujuuddeeda labadaa dhexdooda aan toosinayn dhexdooduna waa ictidaalkii rukuuc iyo sujuud waxa u dhexeeyaa istaag baa u dhexeeya rukuucdii laga toosaayo si qumman laysu taagayo xadiiskaana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo tabaraani oo kabiirka ku soo wariyey sheikhuna waxau idhi sanad saxiixa ayay ku soo wariyey axaadiista uu mawduucan sheikhu ku soo arooriyey waxay faa'iidaynaysaa xasiloonnida ictidaalka lagu xasilaa inay tahay mid rukni ah la'aanteedna aan salaaddu asaxayn waxaa waajiba in marka ictidaalka rukuucda laga toosayo layska taagayo si quman in laysu taago in laguna xasilo oo xarakad iyo dhaqdhaqaaqu ay go'aan ayaa waajib ah bale waa rukni la'aanteed aan salaaddu asaxayn taana adillo badan baa laga qaadanayaa oo ay ka mid tahay nebigu sala allahu aleyhi wasalam inuu amray kii salaada xumeeyey oo ay ka mid tahay nebigu sala allahu alay slm ictidaal inuu samayn jiray oo ay ka mid tahay axaadiis kale inuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam inaanu waxa weeye ruuxaan samayn oo aan xasilloonida la imanin inaanu ilaahay markaa aragti raxmadeed aanu ku eegin oo laa yanduru allahu caza wajalla ilaa salaati cabdin laa yuqiimu sulbahu bayna rukuuciha wa sujuudiha waxyaalaha uu faa'iidaynaya waxaa ka mid a ah itmi'inaanka lagu xasilaayo ictidaalka dadka qaarkood markay rubuucda ka toosaan khaasatan hadday keligoodoo kale tukanayaan kuma xasilaan istaagga rukuucda ay ka tooseen bal iyagaan si fiicanba istaaggii u gaadhin oo sii socda ayay halkaa intay ka soo noqdaan waxay bilaabayaan inay sujuudaan oo wakhti u dhexeeya toositaankiisa iyo sujuuddiisaba ma jirto siduu u sii socduun baad aragtaa haddana isagoo sii socda khaasatan salaadda sunnada ah si quman inuu isu taagana maba gaadhayaba sida faralkii ay waajib tahay in lagu xasilo ayaa sunnaha laftiisana ay waajib tahay in lagu xasilo ila salaad noqon mayso haddii xasiloonidii ay weydin oo rukuucdii istaaggii rukuucda laga toosaayey sujuuddii fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya afartaa mid waloo ka mid a ah haddaan lagu xasilin salaadii ma jirto mas'ala halkan la ysweydiiyaa masaladaasi waxay ku saabsan tahay ruuxu markuu rukuucda ka tooso uu istaago ou gacmahana rafciyo gacmaha alku dhigayaa markaa uu taagan yahay ictidaalkii rukuucda uu ka toosay ma wuxuu samaynayaa qabdi mise wuxuu samaynayaa irsaal ma istaaggii hore siduu samaynayo kaluu samaynayaa oo inuu laabta gacmaha saaro gacanta midig gacanta bidix kor saaro ma sidaasuu samaynayaa mise ma samaynayee gacmaha waa sii daynaya ahlucilmiga mucaasiriintu masaladaa waxay ka leeyihin laba qowl qowl odhanaayo qabdi buu samaynayaayoo sida qiyaamka hore qabdi loo samaynayaa qiyaamka labaad ee ictidaalkana qabdi loo samaynaya waa qowl iyo qowl labaad oo odhanaayo maya waa la sii daynayaa oo irsaal baa la samaynaya marka gacmaha la rafciyo dabadeed gacmaha waa la sii daynaya ee qabdi lama samaynayo culamada markaa sacuudiga sida macruufka ka ahi waxa weeye waa sida hore waa in qabdi la samaynayo sida sheekh ibnu baaz iyo sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin iyo sheekh saalix alfawsaan wa haluma jara gaalibka culamada sacuudiga sida macruufka ka ahi waa saas ama afraad afraaddaynu sheegnay litamhiil iyo tusaalayn baynu u sheegnay xasrin ugama jeedno sheekh ibnu baazna waxa uu ka leeyahay risaalo uu mawduuca ka allifay oo uu ku radinayo maxamed naasir iddiin albani oo markaa uu tilmaamayo sunnadu inay tahay in qabdiga la sameeyo labada qiyaamba hadday tahay qiyaamka koowaad ee qiraa'ada la akhrinayo rukuucda ka horreeya iyo hadday tahay qiyaamka labaad ee rukuucda laga toosaayo ee rukuucdiiyo sujuudda u dhexeeya labada mid walba waa qiyaamka qiyaam mid walbana qabdi baa la samaynayaa cumuumaadka iyo nusuusta axaadiista ku soo aroortay caamada ah ee qiyaam sheegaya ayay markaa daliishanayaan tuwayjari laftiisa oo culammada sacuudiga ka mida waa dhintay ilaahay u naxariistee waxa uu laftiisu markaa leeyahay risaalo masaa'il kitaabkan ka mida sifatu salaadka uu ku radiyey masaa'il toban ka badan ayuu qabsaday dabeedna wuxuu allifay risaalo leeyahay nadaraat fii sifati salaati nabiyi sala allahu aleyh wasalam masaa-ishaana waxaa ka mid a mas'alada uu halkan sheikhu ku sheegaayo oo ku saabsan istaagga laga toosay rukuucdii la yska taagayo ictidaalka inaan qabdi la samaynayo irsaal la samaynayo qabdi in la sameeyana inay bidca tahay masaladaasuu radiyey oo masaa-ishu uu qabsaday ka mid a tuwayjari masaladu u doodayay waxay ahayd qabdiga waxaanu radinayay irsaalka in gacmaha la sii daayo waxaanu u doodayay masalada qabdiga ku saabsan sheekhuna calaa kulli xaal waa ka jawaabay qoraal ahaanna halkan hadal buu kaga jawaabay waxaanu tilmaamay risaalada uu risaalada tuwayjeri kaga jawaabayo weli lama taabicin kollay ogaalkay mas'aladaasi mabsuuda iyada ugaga hadlay buuhi sheikhu wuxuu kaloo sameeyey munaasabaad badan oo kale oo fataawihiisa ka mid a ah, oo ashridadiisa silsilat alhudaa wannuur ayuu sheikhu munaasabaad badan kaga hadlay oo marka la weydiiyo uu ka jawaabi jiray mas'aladaana yacni si mufasala uga hadlay khulaasada sheikha hadalkiisa markaynu tilmaanno waxa uu sheikhu tilmaamayaa daliishadka ay u deliishanayaan ahlucilmiga qaarkood oo reer xijaaziya iyo kayrkoodba ka midi xadiidkan ay u deliishanayaan xadiisu musii salaati xataa tarjica alcidaamu ila mafaasiliha ama xataa tactadila qaa'iman faya'khuda kullu cadmin ma akhadahu alfaadda iyo erayada la midkaa ay u deliishanayaan in qabdi markaa la sharciyaynaayo in qiyaamkaa qabdi la sameeyo gacanta midig gacanta bidix la kor saaro oo laabta la saaro sheikhu waxa uu yihi waa arrin aad iyo aad u baciida ah. marka la eego riwaayaadka xadiidka majmuucooda iyo duuduubkooda marka la eego iyo isugeyntooda marka waa arrin aad iyo aad u baciida ah wey bale wuxuu yidhi sheikhu waa iska soo koobaynaaye daliishadkaasi waa mid baatila buu yidhi lianna alwadca almadkuura lam yarid lahu dikrun fi lqiyaami alawali fi shayin min turuqi alxadiisi wa alfaadi ila fi lqiyaami alawali baan filayaa inay tahay ilaa inay ka dhacday waayo dhigaalkaas gacanta midig gacanta bidix la saarayo oo laabta la dul saarayo wax markaa dikrigii uguma dhicin qiyaamka hore mooyaane qiyaam labaad uguma dhicin bimacnaa qiyaamka rukuucda ka dambeeya wax dikrigi uguma dhicin waxay u eg tahay lam yarid lahu dikru ila fi lqiyaami alwali inay tahay fakayfa yasuuqu tafsiiru lahdi lmadkuuri fiihi biakhdi lyusraa bilyumna bacda arukuuci siday u bannaanaanaysaa in lagu fasiro qabashadaas la sheegaayo in bidixda lagu qabto midigta markaa lagu qabto oo gacanta bidix gacanta midig ay qabato rukuucda dabadeed hada low saacada cala dalika majmuuca alfaad alxadiis fi hada almawطin yacni sidee taa loogu xambaaraya weliba hadalkaasi wuxuu ku saabsan yahay alfaadda xadiidka majmuuceedu markuu taageero mawdican bal waxaad ka warantaa haddaanu taageerayn fakayfa wahiya tadullu dalaalatan daahiratan cala khilaafi dalika sheekuna waxa uu tilmaamay calaa kulli xaal lafahan meel walba ku noqonayo in looga jeedo lafihii dhabarka sida riwaayaadka qaarkood oo sariix ku ah xadiiska markaa riwaayaadkiisa ku soo aroortay oo cidaamta waxaa loo jeedaa cidaamu dahri baa loo jeedaa lafaha dhabarka siday riwaayaadka qaarkood ba caddaynayaan istawa xataa yacuuda kullu fakaarin makaanah sheekhu hadalkii isagoo sii wata wuxuu yidhi walastu ashuku fii ana wadca alyadayni cala asadri fii hada alqiyaami bidcatun dalaala kama shakinaayo buu yihi sheikhu in labada gacmood in la saaro laabta in la saaro qiyaamka ictidaalkee rukuucda laga toosaayo gudihiis inay tahay bidco baadi ah inay sidaas tahay kama shakinayo buuri kama shakinayo inay bidca tahay liannahu lam yarid mutlaqan fii shayin min axaadiisi asalaati wamaa agaraha waayo axaadiista salaadda ku soo aroortay midnaba kuma soo aroorin axaadiistaasina da waa fara badan tahay oo axaadiis fara badan baa ku timi salaadda oo wax kasta uu nebigu samaynaya sala allahu alay wasalam la sifayn jiray walow kaana lahu aslun la nuqila ilayna walow can طariiqin waaxidin hadduu arrinkaasi asal yeelan lahaana waa la soo rari lahaa walow dariiq keliya ama sanad keliya baa lagu soo naqliya wa yu'ayiduhu ana axada min asalafi lam yafcalhu walaa dakarahu axadu min a'imati alxadiisi fima aclamu waxaanu sheikhu sii tilmaamay hadalka imaam axmed laga soo wariyey sheegaya in sha'a arsala yadayhi bacda alrafci min alrukuuc wa in sha'a wadacahumaa yacni waxa weeye waxaa ka muuqata sheikhu markaa inaan mas'alada sunno ku sugan inaynay uga caddayn sidaas aawadeed buu takhyiiriyey mar kalena wuxuu uhi waxaan arkaa arrinkaas inay tahay mid waasica bimacnaa sida iyo sidaba la samayn karo marka ijtihaad ahaan buu arrinkaa ku yidhi miduu markaa yidhi sunnaha qabdi ana ma aha mana odhan khilaafkiisa markaa waxa wayaan yacni sunna calaa kulli xaal sheekhu mawaadic fataawihiisa ka mid a ah, waxaa aada ugu nuuxnuuxsaday mas'aladu inay tahay axaadiistan inay daliil u ahay qabdi inaynay daliil u ahayn ictidaalka lagu samaynaayo ama axaadiis ay deliishadeen culammada ku tagtay qabdiga sida ibnu baas wakhayruh sida xadiiska markaa sheegaya yacni qiyaam cabbiraaya oo in marka la taagan yahay waxay yidhahdeen qiyaam dee caam bay ku tahay qiyaamka hore iyo qiyaamka dambe mid walba kumana gaar ahaa qiyaamka hore oo keliya lafdatulqiyaamna waa caam cumuumkaasaanu daliishanaynaa bay yidhahdeen cumuumkaa ayaanu deliishanaynaa bay yidhahdeen sida axaadiista sheegaysa nebigu sala allahu aleyh wasalam kaana yadacu yadahu alyumna cala alyusra alfaadda qaarkoodna qiyaam bay sheegaysa oo fii qiyaamihi inuu caynkaa samayn jiray alqiyaam bacda rukuucna waxay dhahen waa qiyaam wakada xadiiska ina macshar alambiyaai umirna bitacjiili fitrina wa ta'khiiri suxuurina wa an nadaca aymaanana cala shamaa'ilina fi asalaa oo yani taasna wuxuu noqonayaa cumuum baanu deliishanayna bay yidhahdeen marka axaadiista caynkaasa waxa uu sheikhu yidhi qiyaamka loo jeedaa waa qiyaamkii hore alfaaddan saxaabadu ay cabirayaan ee ay sheegayaanna waxay uga jeedeen kaa hore u ahaa qaacido ayuu sheikhu sheegay maxamed naasiruddiin albani raximah ullah qaacidadaas waxay tahay alfaadda caamka ah in cumuumkiisa loo daliishado jus ama suuro aan camalku ku dareerin oo nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu aynay jus ugu camal falin oo la yidhahdo cumuumkan u deliishanaya ta noocaasi waa waddo ka mida waddooyinka bidaca lagu galo waayo bidco kasta oo bimacnaa ka mida min albidac alidaafiya dee kama baxsanayso in cumuum loo daliishan kara ay jirto laakiin cumuumka caynkaasi loo deliishanayaa xujo uma noqonayo mar haddaan juz loogu camal falin oo nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu aynay juz ugu camal falin sidaa cumuumka waafaqsan ayna ugu camal falin waayo hadday ahaan lahayd insaan loogu camal falo ay ahaan lahayd mid naska looga jeedo nebiga sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa ugu camal fali lahaa low kaana khayran la sabaquuna ilayh cala sabiil misaal sheikhu wuxuu soo qaatay xadiiska uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam صلاة الجماعة تفضل صلاة الفd بخمس وعشhريiنa درaجة lafdi kalena wuxua بسaبع وعشhريiنa درaجة salaada uu jamac ku tukadaa waxay ka fadli badan tahay salaadda uu keligii tukado shan iyo labaatan derajo ama toddobiyo labaatan derajo calaa xasabi ariwaayaat marka salaatuljamaacati waa caam ka warran hadduu ruuxu yidhaahdo dad intay soo galaan adaanka dabadeed ay soo galaan ay yidhaahdaan war kollayba waa sunnaysanaynaayoo mid waliba sunnihiisu tukanayaaye laakiin sunnihii duhurka ila waa la addimaye inaynu wada tukannaa soo kama fadli badnaa oo aynu isku jamacsannaay sunnaha isku xidhannaa sunnata aduhri in mid waliba gaarkii u tukado istidlaalan bilxadiidi salaatu ljamaacati tafdulu salaata alfaddi bihamsin wa cishriina daraja ila salaatuuljamaacati waa caam cumuumka caynkaasa waxaanu ka qaadanaynaa in laysku ah, jamacsadaa inay ka fadli badan tahay inaan la ysku jamacsan sunnaha raatibada ah in laysku jamacsadaa inay ka fadli badan tahay inaan la ysku jamacsan waxa uu sheikhu odhanayaa istidlaalka la yidhahdo lafdiga caamkaa baan u deliishanaynaa jus-iyada aan camalka selafku ku horumarin oo ayna iyagu jamac ahaan u samayn jirin waxaad garanaysaa buu odhanayaa cumuumkaasi inaanu maqsuud ahayn oo aan looga jeedin sunnada raatibadu inay soo gasho taas yadaa inaan looga jeedin baa la garanayaa bale camalka nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu dhammaan waxay ku dareereen in rawaatibta sunnayaasha ah ee salaadaha ku lamaan ee ama qabliyada ama bacdiyada in laysku jamacsadaa inaynay mashruuc ahayn saas aawadeed jamaca way ka tageen oo marnaba may samayn hadday samayn lahaayeenna waa lasoo rari lahaa waxay laazimeen in mid waliba gaarkiisa u tukado idan xadiidkani walow lafdigiisu cumuumbaha ka muuqdee daliil uma noqonaayo mas'alada caynkaasa in la yidhaahdo sunnaha raatibadaanu isku jamacsanayna bale waxay noqonaysaa min qabiil bidac min qabiil bidac ayay noqonaysa ducooyinka imaamku markuu salaada ka baxo u duceeyo oo uu u duceeyo markaa jamaca ayay iyo ka daba yidhaahdaan waxaa dhici karta nusuusta ducada ku soo aroortay in loo deliishado laakiin dee waxa weeye mar haddayna nebiga sala allahu alay slam iyo saxaabadiisa laga soo rarin in la sameeya ma noqonayso sunne bale waxay noqonaysaa min qabiil albidac oo sunnadii tarkiye iyo ficliyay mid walba leedahay wuxuu nebigu sameeyey in la sameeyaa siday sunno u tahay baa wuxuu ka tegeyna ee uu daa'imay tegitaankiisana in laga taga ay sunna u tahay calayna an nataxaraa sunana rasuuli lahi sala allahu alay slam tarkan aw ficla waatuu imaamu shaafici raximah allahu yidhi waxayna saaran sunnayaasha rasuulka sala allahu alay slam inaynu laasimno oo ku dadaallo hadday tahay ka tegitaan iyo samayn mid walba wuxuu kaloo sheikhu yidhi riwaayaadka axaadiista caynkan ah ay ahlucilmiga qaarkood doonayaan inay daliishadaan waxaa jirta riwaayado kaleoo caddaynayo waxaa looga jeeda inay tahay qiyaamka hore taasina waa jawaab kale wuxuu kaloo sheikhu yidhi haddii la yidhaahdo cumuumka lafdigaasaan iska deliishanayaa waxaa markaa imanaysaa dee axaadiista mawduucan ku soo aroortay waxaa ka mid ah axaadiis sheegaysa inay amarba tahay layna amray in gacmaha midig la dul saaro gacmaha bidix salaadda marka lagu sugan yahay filqiyaami lama odhane xadiidka sahl ibnu sacdin waxa uu sheegayaa fi salaati ina macshara alanbiyaa'i umirna bitacjiili fitrina wa ta'khiiri suxuurina wa an nadaca aymaanana calaa shamaa'ilina fi salaati asalaatina waa caam bal ka war buu sheikhu alalbaani yidhi hadduu ruux yidhaahdo aniguna waxaan ka deliishanayaa xadiidkaa fi salaati sheegaya cumuumkaasaan ka deliishanayaay oo mawdiciyada aan naqli cad oo caddaynaya meeshuu nebigu dhigi jiray aan lahaynin waxaan markaa u deliishanayaa salaadda in sidaa la amray in qabdigaa la sameeyo sidaas aawoodee fadhiga labada sujuudood u dhexeeya xadiidkan intaan daliishadaan odhanaya waa inaan qabdi sameeya weliba wuxuu idhi sheekhu alalbani fadhiga labada sujuudood u dhexeeya wax naqliya oo saxiix ah oo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu gacmaha saari jiray yacni markaa bawdihiisa inuu saari jiray lama hayo xadiis imaam axmed soo wariyey waa jiraa oo min xadiisi caasim ibni kulayb can abiihi can waa'il ibni xujr ou caasimna sufyaan athawri ka warinaya sufyaan athawrina cabdurasaaq ka warinaayo imaam axmedna cabdirasaaq ka wariyey oo sheegaya in nebigu sala allahu alayh wasalam fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya inuu gacmaha saaray bawdiha gacantana weliba faraha markaysagaa uu sameeyey qabdi usbuciisana uu ishaaray waa fadhiga labada sujuudood udhexeeya riwaayada imaam axmed soo wariyey ee ziyaadadaa kalena la socoto inay ku soo aroortay waa jirtaa daahirka sanadka marka la eegana rijaal waa hiqaat waxaa laga yaaba buu yihi sheekhu albani yidhi inay dadka qaarkood markay arkaan ama baaxisiinta qaarkood daahirka sanadkiisa inay ku kadsoomaan dabeedna ay yidhaahdaan waa saxiix sidaas aawadeed in asaabicda qabdi lagu sameeyo oo farta la taago fadhiga labada sujuudood udhexeeyana waa la sunneeyaa waana sida waxa weeye bacdi ugu camal faleen oo ardaydii maxamed ibnu saalix alcuthaymiin shiikha war uma hayee waxay sameeyaan fadhigaa labada sujuudood udhexeeya inay gacmaha saaraan bawdiyaha qabdina marka ay asaabicda ku sameeyaan fartana taagaan waa fadhiga labada sujuudood udhexeeya ardaydii si waaweynada uu ka tegey camalkoodu waa saas ilaa kuwa markaysa marka waxaa jaamica haya iyo mashaayikhda kale markaysa markaa jaamica joogtaba jaamic unaysa waxaanay daliishanayaa xadiidka imaam axmed lakiin sheekhulalbani waxa uu yidhi daahirka sanadka in lagu kadsooman maayo xadiidku waa macluul sixada xadiidkana waxaa loo shartiyaa inuu shuduud iyo cillaba ka maran yahay cabdurazaaqna waxa uu xadiidkan riwaayadiisa ku khilaafay siqaadii soo wariyey oo dhan buu ku khilaafay oo kaysiyada noocaasi fadhiga tashahudka ataxiyaadka ayaa siqaaddu markaysaga kaga soo aroortay almuhim xadiidka imaam axmed ee aynu sheegnay waxa uu ku saabsan yahay in fadhiga labada sujuudood u dhexeeya gacmahana la saarayo bawdiyaha fartana la ishaarayo la taagayo markaa sheekhulalbani waxau ihi riwaayadaas waa macluulo waayo siqaadda badankoodu taa waxay ku soo naqliyeen fadhiga tashahudka iyo ay ku soo naqliyeen laakiin fadhiga labada sujuudood u dhexeeya kumay soo naqlin saas aawadeed bacdu nnaas camalka ay ugu camal falayaan inay kullu daalika sameeyaan fadhiga labada sujuudood u dhexeeya oo gacanta markaysaga intay faraha markaysaga qabdi ku sameeyaan fartana taagaan oo ishaaraan ta noocaasi waa mid sunnada khilaafsan bale waa bidcu yidhi sheikhu daahirka sanadkana in lagu kadsoomo ma ahee sixada waxaa loo shartiyaa shaad iyo cillo labada mid walba inuu ka madhan yahay dee haddana kama madhna siqaadda badankooduna waxay u soo wariyeen kayfiyada caynkaasa meeshuu nebigu sameeyey inay tahay sala allahu alayh wasalam fadhiga tashahudkii atixiyaadka inay tahay hadday tahay xadiidka waa'il ibnu xujri laftiisa riwaayadda kale soo warisay dhammaantoodba saasay usoo wariyeen aan riwaayada cabdurasaaq ahayn cabdurasaaqna diqa ha ahaado laakiin marmar waa khata'a say ahlucilmiguba sheegeen marka waxay ka mid tahay nawaadirtii bay ka mid tahay markaa sheikhu waxa uu yidhi naqli saxiixa oo loo hayaa ma jiro fadhiga labada sujuudood u dhexeeya in gacmaha bawdiyaha la saaro bal haddii xadiiskan cidi u deliishato ka waran qabdi baa la samaynayaayo wa an nadaca aymaanana calaa shamaa'ilina fi salaa ila fadhigani salaadduu ka mid yahaye waa in la sameeyaa qabdi haddii la yidhahdo cumuumkaasaanaan deliishanaya waxaa kaa ugu jawaabtaan baan idinku jawaabaynaa bu sheekhu ku yidhi waxaa ugu jawaabtaan baanu idinku jawaabaynaa sheekhu waa qabaa fadhiga labada sujuudood udhexeeya in gacmaha bawdiyaha la saarayo laakiin isagoo sidaa qaba wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanayaa jarayaanu camali lmuslimiin khalafan can salafin camalkii muslimiintu inuu ku dareeray khalaf iyo salafba sidaa usoo kala naqliyeen wax khilaafsan oo fadhiga labada sujuudood u dhexeeya kayfiyad kala sameeyana aan lahayn laakiin axaadiis saxiix oo masalada ku soo aroortoo si gaara u nasgaraynaysa lama hayo ee waxaa la cuskanaya waa jarayaanu camali lmuslimiin masaladan kale ee irsaalka ah ee ictidaalka marka rukuucda laga tooso yadana in gacmaha la sii daynayana jarayanu camalilmuslimiin baan dariishanaynaa buuhi waayo qabdigan la samaynayaa waa wax xaadis oo shalay soo dariday culammadii horena waxay yidhaahda qabdi baa xaaladdaa sunna ah ma hayno hadalka imaam axmedna weliba shaahidu ma aha waayo isagu wuxuu tilmaamay markaysagaa labada mid walba in la samayn karo waxaanu tilmaamay in waxa weeye arrinkaasi waasix yahay laakiin kama dhigin sunnadu inay sidaa tahay kama dhigin marka almuhim sidaan cumuum looga deliishanayn xadiidkaas waa an nadaca aymaanana calaa shamaa'ilina fi asalaa oo aan loogu soo saxbinayn mawaadicdaa kale ayaan tanna markaysaga loo soo gelinayn ictidaalka qiyaamka la sheegaya axaadiista ku soo aroortay qabdiga lagu samaynayaana waxa weeye waa qiyaamka hore ee qiraa'ada la akrinaayo kan kale ma soo gelayo kan kalena waxaa loo daynayaa sideeda ayaa loo daynayaa haddii markaysagaa sunnadu ay qabdi tahayna waa la soo naqlin lahaa lamana soo naqlin sheikhu sidaas iyadaaba ugu nuxnuxsanaya qowlkiisa ayaana awla ah wallahu aclam assujuud wuxuu halkana kaga hadlayaa sheikhu sujuudda uma kaana intaa dabeed wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalama nebigu yukabiru mid takbiirta buu oo allahu akbar yidhaahdaa wa yahwii mid hoobta ayuu ahaa saajidan xaal uu yahay mid sujuudaaya uu yahay buu hoobanayey xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim wa amara waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam bidaalika kaas ayuu amray oo sujuudda ah almusii'a salaatahu kii salaaddiisa xumeeyey buu amray faqaala lahu wuxuu ku uhi nabigu sala allahu alay wasalam laa tatimu salaatu liaxadi min annaasi xataa ilaa uu soo waday wayaquula samica allahu liman xamidah xataa yastawiya qaa'iman suma yaquula allahu akbar suma yasjuda xataa taطma'ina mafaasiluh nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam inaan ruuxna salaaddiisu dhammaystirmay ilaa acmaasha uu sameeyo ou marka hore soo weysaysto ou qiblada qaabilo ou takbiirto oo faatixada u akhriyo saasuu usoo waday ilaa uu ka gaadhay markii dambe suma yasjuda dabeedna uu sujuudo xataa tatma'ina mafaasiluh dabeedna ilaa uu ka sujuudo ay ka xasilayso xataa tatma'inna wuxuu sujuudayaa ilaa ay ka xasilayso mafaasiluhu xubnihiisu ay ka xasilayaan oo xubin waliba halkeeda ay ku xasilayso xadiiskaana abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey sheikuna waa ku raacay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam idaa araada markuu doono an yasjuda inuu sujuudo markuu doono kabbara mid takbiirta buu ahaa wa yujaafi waa ka fogayn jiray yadayhi labadiisa gacmoodna can jambayhi labadiisa dhinac buu ka fogayn jiray uma yasjudu dabeedna waa sujuudi jiray xadiiskana waxaa soo wariyey abu yacla iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey laba sanadoo kala duwan bay kusoo kala wariyeen sheikhuu wuxuu yidhi abu yacla wuxuu ku soo wariyey sanad jayid ibnu khusaymana wuxuu ku soo wariyey sanad kale oo saxiix ah wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yarfacu mid sare u qaada buu ahaa yadayhi labadiisa gacmood idaa sajada ay idaa araada an yasjuda markuu doono inuu sujuudo gacmaha waa rafcin jira oo saruu u qaadi jiray xadiidkana waxaa soo wariyey nasaa-i iyo daara qudni ayaa soo wariyey waxayna ku soo wariyeen buu sheikhu yidhi bisanadayni saxiixayn laba sanad oo labaduba saxiix axyaanan buu sheikhu yidhi waayo sujuudda markuu sujuudaayo inuu gacmaha mar walba rafciyo nebigu ma laasimin wakhtiyada qaarna ma rafcin jirin oo gacmaha sare u qaman qaadi jirin wakhtiyada qaarna waa rafcin jiray saas aawoodee ficluha watarkuha sunna in xilliyada qaarkood gacmaha la rafciya marka la sujuudaayo waa sunne mararka qaarkoodna in laga tagaa iyaduna waa sunne waxaana culamada qaarkood yidhaahdaan haalibka ma rafcin jirin laakiin min hayri alghaalib inuu rafciyaana waa jirtay bacdu alculamaa may qaadaan xadiiskan oo kale oo may odhan sujuudda oo kale waa la rafcinayaa gacmaha marka la sujuudaayo waayo waxay yidhahdeen axaadiista saxiixaynkaanu qaadanaynaa ee sheegaya nebigu sala allahu alayh wasalam inuu saddex goor ama afar goor gacmaha rafcin jiray takbiiratu lixraamka markuu salaadda xidhanayo markuu rukuucaayo markuu rukuucda ka toosayo wakada axaadiista qaarna waxay kordhisay marka uu ragcadda saddexaad u kacayana gacmaha waa rafcin jiray intaa waxaan ahayn ma rafcin jirin baa axaadiista qaarkood oo saxiixa ku so aroortay axaadiista sidaa ku so aroortayna axaadiis saxiixa ah sixadeedana la hubo weeyaan sidaas aawadee axaadiistan sheegaysa mawaadic kale in la rafcinayo ma qaadanayna bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal saxiixu waxay tahay nafyiga xadiiskaa lagu nafiyey inuu wakhtiyada kale rafcin jiray la nafiyey oo la yidhi mawaadicdaas oo keliyuu rafcin jiray ma sheegayso in xilliyada qaarkood si kale ayna dhicin ee waxaa la odhanayaa haalibka in sidaa la sameeyaa waa sida markaa sunnada ah oo afartaa meelood meelaan ahayn gacmaha inaan la rafcin waa sida sunnada ah ee haalibka ah laakiin marmar in rafciyo kale la sameeyo sida marka la sujuudayo ama laga soo toosayo axaadiis baa ku soo aroortay asal bayna leedahay marka mararka qaarkood in la sameeya waa sunna rafciga waana camal axaadiistii lagu wada camal falayo afcashana tacaarud kama dhexeeyo oo haddii la yahay nebigu sidaa ma samayn iyo haddii la yahay nebigu waa sameeyey dee isma caaridayso waxaa looga jeedaa ka nafiyay oo yidhi ma samaynin ogaalkiisu ka warramay waxaana laga tilmaamaya haalibku inaanay ahayn inuu sameeyo ka sheegay inuu sameeyeyna warkiisa looga tegi maayo ka nafiyey waayo nafyigaas waa nafyu cilmi ka markaa sugay baa markaa waxabay warkiisu muqadam yahay oo musbitu muqadamun cala naafi bay culammadu yidhahdaan ka wax sugayaa laga hormariya ka nafyinaya waxaa looga hormarinaya lianna maca almusbiti ziyaadatu cilmin ka wax sugaya cilmi dheeraadu hayaa cilmi dheeraada ayuu hayaa masalan masalo kaloo mawduucan aan ahayn caaisha radia allahu canha wa ardaaha waxay tahay xadiiska tirmidi soo wariyey man xaddaثakum ana rasuula اlahi salى اllahu عalيه wasalam baala qaa'iman fala tusadiquuh ma kana yabuulu ila qaacida caaisha waxay tihi radia allahu canha وardaaha ka idinku sheekeeya ama idinku warrama nebigu isagoo taagan inuu kaajay ha rumaysannina ma kaaji jirin isagoo fadhiya mooyaane isagoo fadhiya mooyaane ma kaaji jirin nafyi cad oo ay adkaysay bay nafyiday oo ay diiddo ay tidhi may dhicin arrinkaas dee caaisha ogaalkeeday ka warrantaye axaadiista bukhaari iyo muslim ku soo aroortay min xadiisi xudayfa waxay sheegayaan ana nabiya sala allahu alay wasalam dahaba ilaa subaatati qawmin fabaala qaa'ima bukhaari iyo muslim bayna ku sugantay nebigu sala allahu aleyh wasalam meelo ku daafad oo qola qashinka ku qubto oo qolo u dhoweyd ayuu nebigu tegey sala allahu aleyh wasalam markaasuu wuxuu nebigu kaajuu xudayfa yidhi isagoo taagan buu kaajay bukhaari iyo muslim baana soo wariyey marka fadhi inuu ku kaajaa waa sida haalibka ah ee camalkiisu u badnaa laakiin si naadira oo dhifa waxa dhacday inuu taagnina ku kaajay caaisha haddaba nafyiga ay nafyinayso ay tihi marka waxay man xadaakum ana rasuula sala allah alay slam baana qaa'iman falaa tusadiquu ma kana yabulu ila qaacidan waa nafyu cilmi waxayna ka warantay haalibkay ogeyd marka saxaabiga kale warkuu sheegay oo ah dahaba ilaa subaatati qawmin fabaala qaa'iman oo bukhaari iyo muslim soo wariyeen looga tegi maayo nafyiga caaisha nafyey nafyigeeduna waa nafyu cilmi laa nafy alwujuud waayo wujuudkii si kala sugan tanna waa saas oo kale oo dariiqaasaa la marinaya axaadiistani waxay tilmaamaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu sujuudi jiray markuu sujuudayo weliba takbiiran jiray oo lintiqaal waa la iman jiray lintiqaalna nebigu waa amray ninkii salaaddiisa xumeeyey bacdu lfuqaha waxay leeyihin lintiqaal waa sunne ay shaaficiyadu ka mid yihiin waayo nebigu sala allahu alay wasalam ma amrin ninkii salaaddiisa xumeeyey dee nebigu waa amray jawaabteedu nebigu waa amray sala allahu aleyh wasalam ninkii salaaddiisa xumeeyey abu daawuud iyo xaakim baana soo wariyey xaakimna waa saxiixi uma yaquula allahu akbaru uma yasjuda xataa tatma'ina mafaasiluh idan takbiiraatulintiqaalka sida saxiixa waa waajib nebiguna waa daa'imay takbiiraatulintiqaalka oo nabigu sala allahu alay wasalam takbiiraatu intiqaal kama tegin ama xadiiska lagu soo wariyey ibnu abza xadiiskiisa sallaytu khalfa nabiy sala allahu aleyh wasalam falam yutima takbiira inuu yihi nabiga sala allahu alay slam dabadiisaan ku tukado takbiirta ma dhammaystirin ay culammadu sheegeen inay sugnayn oo ay tahay daciif oo bukhaari waxa uu ka soo noqliyay abu dawuud atayaalasi inuu yidhi hada cindana baطil xadiidka falam yutima takbiira sheegaya waa baطil dabari iyo bazaarna waxay yidhahdeen xasan ibnu cimraan baa la keli noqday waana majhuul xaafid ibnu xajar wuxuu ku soo naqlinaya fatxulbaariga saxaabada qaarkoodna waxaa laga soo naqliyay inaanay takbiirta dhammaystirin marka bacdi baa u fasiray takbiirta ma dhammaystirin takbiiraatu intiqaalkay ka tageen taana waxay culammadu kaga jawaabeen saxaabada hadday ka asaxdo falam yutimima takbiira waxaa loo jeedaa waanu la jahrin oo saraanu u qaadin itmaamka ta looga jeeda waa taas laakiin fardan wa taqdiiran haddii lagu fasiro inay saxaabada qaarkood aynay takbiiran jirin takbiiratulintiqaalka dee sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam baa muqadam ka ah qowlka saxaabada qaarkood ama ficilka saxaabada qaarkood ay sameeyeen oo qowlka nebiga iyo ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam bashar kale ficiluu sameeyey ama odhaahuu yidhi ma caaridayso waayo waxaa layna amray waxyiga inuu raacno ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duunihi awliyaa qaliilan ma tadakkaruun waatuu imaamu shaafici yidhi ajmaca almuslimuuna calaa ana man istabanat lahu sunatu can rasuli lahi sala allahu alay slam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad muslimiintu waxay ku ijmaaceen qofka xadiis nebi u caddaado oo mas'ale ku tusinayo hadal ruux kale inuu uga taga inayna u bannaanayn marka falam yutima waxaa looga jeedaa saxaabada qaarkood marka la yidhi markaa itmaam kuma simayn takbiirta bimacnaa lamay jahrin oo sare uma qaadin baa loo jeedaa laakiin fardan wa hadday ka sugnaato laguna fasiro inaanu takbiiranin dee waajibku waxay tahay xadiiska nebiga in la raaco ee saxaabada qaarkood ijtihaadan waxay u sameeyeen oo ay sunnada marfuucada ku khilaafeen in la raaca markaa inama saara saas aawoodee takbiiraatulintiqaalku waa waajib sida saxiixi waa sidaas waana sida imaam axmed wahayruhu ay ku tageen waana qowlka qawiga ah alkhuruuru ila asujuudi cala alyadayn dhicitaanka sujuudda loo dhacayo cala alyadayni labada gacmood loogu dhacayo buu shiiku halkana kaga hadlaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yadacu mid dhiga ayuu ahaa yadayhi labadiisa gacmood cala alardi dhulka ayuu dhigi jiray qabla rukbatayhi labadiisa ruug ka hor ayuu labada gacmood dhulka dhigan jiray marka uu sujuudayo xadiiskana waxaa soo wariyey ibnu khusayma iyo daara qudni iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey xaakimna waa saxiixiyey wa kaana ya'muru bidalika wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ya'muru mid amraa bidalika kaas mid amra buu ahaa oo marka la sujuudaayo in gacmaha la horraan dhigto oo ruugagga laga hor dhigo ayuu amri jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam fayaquulu wuxuu odhan jiray idaa sajada axadukum ay idaa araada an yasjuda markuu doono inuu sujuudo midkiin falaa yabruk yaanu u fadhiisanin kamaa yabruku albaciiru siduu awrku u fadhiistooo kale yaanu u fadhiisan ama tulidda geelii siday u fadhiisato oo kale yaan u fadhiisan albaciir luqada carabeed ee asalka waxaa loo isticmaa ah, albaciir in loo jeedo tulud oo awrkiiyo hasha mid walba baciir baa la yidhahdaa awrkana baciir waa la yidhahdaa hashana baciir waa la yidhahdaa ama in awrka lagu gaar yeelo baciir waa curfi xaadis oo soo darriyey saas aawoodee kutubta luqada haddaad raajacdo albaciir waxay ku fasirayaan neef geela lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo walyadac ha dhigo yadayhi labadiisa gacmood ha dhigto qabla rukbatayhi labadiisa ruug labada gacmood ha dhigto oo labada gacmood ha horaan dhigto rugaga ka hor xadiiskana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaam axmed iyo daarimi ayaa soo wariyey wakayruhum waana min xadiisi abi hurayra waana xadiis saxiixa wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahdo ayuu ahaa ina alyadayni tasjudaani kamaa yasjudu lwajhu ina alyadayni labada gacmood tasjudaani way sujuudayaan kamaa yasjudu lwajhu sujuud la mida sujuudda wejigoo kale sujuudayaan labada gacmood fa idaa wadaca markuu dhigo axadukum midkiin wajhahu wejigiisa uu dhigo bimacnaa uu doono inuu dhigaa loo jeedaa fa idaa araada an yadaca laga tilmaamaya falyadac ha dhigo yadayhi labadiisa gacmood ha dhigo wa idaa rafaca markuu rafciyo sare u qaado wejigiisana falyarfachumaa labada gacmoodna sareha u qaado xadiiskana waxaa soo wariyey ibnu khusayma iyo imaam axmed iyo xaakim ayaa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yactamidu mid cuskada buu ahaa calaa kafayhi labadiisa kaf ama labadiisa cukur ama labadiisa baabacuu uu cuskan jiray wa yabsutuhumaa waa fidin jiray oo iyagoo tantoomo ahoo duuduuban markaa gacmaha ma dhigan jirin sujuudde waa fidin jiray oo waa kala bixin jiray wayadummu waa isku nabi jiray oo waa isku dhejin jiray asaabicahumaa farahoodana waa isku dhejin jiray oo marka uu sujuudaayo farihii iyagoo sidaa kale ahoo farihii kale kaxaysan yihiin sidaa dhulka kuma dhigan jirine waa isku nabi jiray oo rukuucdana faraha waa la kala kaxeeyaa marka rugagga la qabsanayo sujuuddana faraha waa la ysku qabtaa waa insaan la ysku dhejiyaa wa yuwajihuhaa nebigu waa u jeedin jiray faraha qibala alqiblati xagga qiblada ayuu u jeedin jiray oo marka uu sujuudaayo faraha marka yacni caaradooduna wuxuu u jeedin jiray xagga qiblada xagga qiblada ayuu u jeedin jiray yacni xadiiskaasina waxa weye waa saxiix qaybta wayabsutuhumaa waxaa markaa soo wariyay abu daawuud iyo xaakim waana saxiix iyo xaakim qaybta wa yadummu asaabicahumaana waxaa soo wariyey ibnu khusayme iyo bayhaqi iyo xaakim xaakimna waa saxiixiyey qaybta wayuwajihuhaa qibala alqiblati waxaa soo wariyey bayhaqi iyo ibnu abi shayba ayaa soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yajcaluhumaa qaar ka yeela buu ahaa gacmihiisa xadwa mankibayhi gerbihiisa qaar la siman buu ka dhigi jiray waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi tirmidina waa saxiixiyey wa axyaanan xadwa udunayhi marmarna nebigu wuxuu ka yeeli jiray sala allahu alayh wasalam farihiisa ama gacmihiisa xadwa udunayhi dhegihiisa qaar la siman buu ka dhigi jiray oo marka la sujuudaayo gacmihii in dhulka la dhigaya la geray ee gacmaha halkee la dhiganaya laba mawdic baa nebigu sala allahu aleyh wasalam yacni marba uu mid dhigan jiray sida badan wuxuu dhigi jiray halka garbihiisa la siman buu gacmaha dhigan jiray markuu sujuudaayo marmarna waxaa dhici jirtay inuu hore u yaro mariyo faraha gacmaha caaradoodu inay dhegaha la sinmaan dhegaha inay la sinmaan laakiin haalibku waa sida hore xadwa udunayhina waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i baa soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yumakkinu mid makansiiyo makaan uga yeelo ku suga uu ahaa anfahu sankiisa wa jabhatahu iyo sujuuddiisa waa mawdicaas laga sujuudo ee wejiga marka waxa weeye qaybta sare ee sunniyaha iyo markaa sanka ka sarreeya halkaas soo baxsan baa waxaa la yidhaahdaa markaa jabha ayaa la yidhahdaa wuxuu dhigi jiro makanin jiray min alardi dhulka ayuu markaa makanin jiro o dhigi jiray xadiidkaana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo wariyay almuhim sheekhu masalada koowaad ee uu baabkan ku bilaabay una baabaystay waxay ku saabsan tahay marka la sujuudaayo ma gacmaha la horaan dhiganayaa mise ruugaga la horaan mise kii la doonaa la horaan dhiganaya mawduucaasaa masaladu ku saabsan tahay laakiin siduu shiikhu arjaxayu u baabaystay ee siday culamada qaarkood ku tageen aanu raajix ula muuqanayn hadda marka waxaway baab kama soo gelin waxaanuu sheikhu tilmaamay sunnuhu inay tahay in gacmaha la horaan dhigto dabeedna rugoga marka dambe la dhigo ficil ahaanna nebigu waa u sameeyey qowl ahaanna waa u amray idaa sajada axadukum falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir walyadac yadayhi qabla rukbatayh xadiidkanna culamo badan baa saxiixisay ama quwaysay xadiis kaloo caaridayna waa jiraa oo min xadiis waa'il ibni xujri ah oo isagu sheegaya in ruugagga la horraysiiyo oo gacmaha laga horraysiiyo laakiin xadiidkaa kale waxa uu yahay daciif waayo shariikulqaadi ayaa la keli noqday isaguna waa daciif nin kaleo la soo wariyey waa jira laakiin ninkaasina waa ku khilaafo cillun buu u kordhiyey waxba uma tarin isagoo mursala ayuu soo wariyey oo weliba dacfi kale iyo cillo kalena ku suganta sidaas aawadee shaahid quweeya looma hayo xadiiskaasi waa daciif sidaas aawadee xaafid ibnu xajar wuxuu odhanaya xadiidkan abu hurayre markuu sheegaayo falaa yabruka maa yabruku lbaciir walyadac yadayhi qabla rukbatay wa huwa aqwa min xadiisi waa'il siduu buluq maraamkaba ku sheegaya waa ka xoog badan yahay xadiiska waa'il xadiiskana culamo badan baa saxiixisay bacdi ka hadlay xadiiskanna waa jiraan culamada qaarkood waxyaalaha ku cileeyaan waxaa ka mid a inay yidhaahdeen xadiiska waxaa ku jiraan qalbi baa ku jira oo walyadac yadayhi qabla rukbatayhi siduu awrku u fadhiistaaba waa inuu markaa gacmaha horaan dhigto saas aawadeed xadiiska awalkiisa iyo akhirkiisa iska hor imanaya siduu xadiidku ku saxan yahay waa in la yidhaha walyadac rukbatayhi qabla yadayhi sidaana waxa yidhaha alcalaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa zaad ulmacaadka iclaallo kale oo xadiiska cileeyeyna waa jiraan laakiin culamada qaarkood waa ka jawaabeen waxaana yidhaahdeen sida uu leeyahay sida kale ayuu ku saxan yahay riwaayo saxiixo lagu soo wariyay ma jirto riwaayo daciifa ayaa sidaa lagu keena riwaayadaana tan uma beegtoomi karto marka gariib weeye iclaalka kaa lagu cilaynaya ama arrinka ku saabsan in la yidhaahdo ruugagga marka awrko ma gacmihiisay ku yaallin mise addimadiisay ku yaallin yani gacmo ma waxa uga dhigan labada hore mise labada dambe taa lafteeda ibnuqayim waxau yidhi culamada luqadu yani ma qabaan sidan calaa kulli xaal sheikhu waa radinayaa waxaanu tilmaamayaa culamada luqadu inay markaysagaa eh, qabaan saas yadaabuu markaa tilmaamayaa marka masaadirtu inay eh, lugawiga ahi inay ka hor imanayso warka uu sheegay ayuu tilmaamaya oo lisaan carabka wakayru ayuu ka soo naqlinaya sheikhu kasoo naqlinayaa sida uu ibnuqayim sheegay si ka duwan raddiga masalada lagu radinaayo ibnuqayimna waxa uga horreeyey axmed maxamed shaakir raximahullah oo yidhi waxa weeye warkaa uu yidhi ahluluqu saa ma yaqaaniin waa mid kalad ah aan sax ahayn waayo culamada luqadu tan waa yaqaanin waxyaalaha kale uu ku cileeyey waxaa ka mid a ah ibnuqayim inuu yidhi waa mudarib idiraabna xadiiska kuma jiro idiraabka waxaa loo shardiyaa inay duruqda siman tahay xagga quwadeeda duruqda quwadeeduna ma sinna marka maadaama aynay sinnayn idiraab kama imanayo xadiisku calaa kulli xaal waa saxiix culamo badan baana quwaysay waxaanu tilmaamayaa in gacmaha laga hormariyo rugaga ficilkii nebiguna waa waafaqay waayo nabigu ficil ahaanna waa u sameeyey inuu gacmaha rugaga ka hormariyey qowl ahaan wuxuu xadiisku u sheegayaa in gacmaha laga hormariyo labada rug oo gacmaha la horraysiyo ficilka nebiguna waa waafaqayoo labada gacmood buu horraan dhigeen jiray xadiiskanna waxa weye kaana yadacu yadayhi cala alardi qabla rukbatayhi mawquuf iyo marfuuc baa labadaba lagu soo wariyay cabdullahi ibni cumar isagoo mawquuf ku ah iyo isagoo marfuuc marfuucu nabiga u rafcinaya mid walba mid walbana saxiixu ku yahy bay yidhahdeen waktigaa dhaca halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk